bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falanqaynta wararka aadahan oo kale e aad ka dhegaysataan raydi kulmiya u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale subax wanaagsan saaka waa sabti waa toddobada bisha janawari sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena falanqaynta aan idin kugu hayno kuwooda uu daroon waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu sheegay amba ka hadlay sababta ilaa hadda ka hortaagan in weerar ay ku qaadaan goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab ee maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland iyo goorta uu dagaalkaasi bilaaban doono sidoo kale waxaan eegi doonaa dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo iska soo horjeeda oo ka socda xarunta gobolka sool ee laascanood iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaaladaasi ayaan eegi doonaa iyo wixii dheeraadoo nagu soo kordha heshiinsada shalay bay kusoo wanaagsan barnaamijkeena falanqeynta ayaan si toos u galeynaa waxaan ku bilaabi doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa wuxuu ka hadlay sababta ilaa hadda dowladda ka hortaagan in ay weerar ku qaado deegaanada koonfur galbeed iyo jubbaland ay kaga sugan yihiin al-shabaab ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in goobahaasi ay u baahan yihiin qorshooyin waaweyn bishan janawari ayuu sheegay gudaheeda in halkaasi ay qorsheynayaan inay dagaal kula wareegaan deegaanada al-shabaab ay halkaasi amba goobahaasi kaga sugan yihiin maamulada koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka hadli doonaa amba ka hadlayaa inay xireen askartii ilaalada ku jirtay xilligii uu dhacayay weerarkii lagu qaaday hotel villa rice sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka hadlayaa xaaladda ka taagan magaalada laascaanood somalilan ayuuna ugu baaqay in ay joojiso risaasta ay u adeegsanayso dadka dibadbaxyada ka dhigaya laascanood aniga saan sheegay hiiraan oo ahayd meeshii hadda sharaaradda ugu adag ay ka bilaabantay dowladda waxay ku tagtay hiilo ay u hilinaysa shacabkeedii oo go-aan gaadhay inay iska celiyaan oo dad mas-uuliinihii ay bannaanka u baxeen oo ay go-aan ku gaadheen nimankaas inay waajahaan oy la diriraan waxaanu aragnay marka inay lagama maarmaan tahay maanta fursadaas in laga faa'iidaysto maadaama shacabkii ay fahmeen in loo hiiliyo oo waxaanu aragnay haddii ree hiiraan laga adkaado in soomaali laga adkaaday haddii ree hiiraan adkaadaanna inay soomaali adkaatay halkaasay horta ayay ka bilaabatay waxay saldhig u noqdeen oo ree hiiraan ay saldhig u noqdeen dhammaan eh, ciidamadii kale ee hadda uga sii gudbi doona dhinaca galguduud inay ayagoo ku degaan oo ay soo dhaweeyaan oo ay saldhig noqdaan waxay eh, reer iiraan dabcan wax ka xoreeyaan oon ugu tegay aadan yabaal ayagoo jooga kuwii feyrfeyr ka soo dhaqaaqay marka eh, waxay dowladdu ay u aragtay inay prioritin maxaa jira dadkiibaa diyaarsanaa annaguna waxaan u aragnay haddii xilligaa loo kaadiyo nimankaa dadkaas inay baabi'inayaan kadibna inay dadkii soomaaliyeed gumaysiga ay kusii haynayaan dhinaca galguduud sidoo kale ahayd waxaa jiray deegaano eh, eh, awood u yeeshay inay iska xoreeyaan oo reer wasil iyo dadka ilaa lasoo gaaray waxaa jiray deegaano kale oo eh, intay la dagaalameen oo lagu fiirsaday runtii culayso badan kasoo gaaray ayaa jiray marka annaga waxaan xoog saarnay meelihii ay ka ognayd nimankaas colaada ay shacabka u qabaan ayaguna ay dhibaatada ugu weyn ay ku hayeen meeshaasaan ayaan aadnay laakiin meelaha kalena ma aha in la halmaamay maaha e, diyaargarow aada u adagaa socday si aad ogtahay e, e, dhulkan hadda dagaaladu ka socda waa dhul bannaan inta badan waa ereo ay sahlan tahay in durbadiiba nimankaas laisku haddii loo soo jeedsada laga xoreeyo laakiin jubbaland oo kale waa dhul hawd ah webi ah wada duur ah waxay u baahan tahay diyaargarow ka weyn mm-hmm. midka hadda aan u samaynay deegaanadan oo hadda wax waliba uu dhammaystiran yahay waxaan rajaynayaa inay si deg dega ah bishan gudaheeda inay uga bilaabato eh, bacool eh, waan anagoo bilownay oo ciidamadii qaar geynay oo hawshii geynay waxoogaa yar shaqaaqo yar oo ka dhacday magaalada baydhaba ayaa keentay inaan eh, khilaafkaas damino oo hadda aan ka shaqaynaynaa in ay si deg deg ayadana ah u bilaabato marka dalkao dhan waa laga xoreynaya nimankaas horta maska madaxaa laga dilaa meelahay ku gabanayeen iyo deegaanadii ay haysteen iyo caasimadahoodii ayaan ayaan soo afjaraynaa laakiin simultaneously taas waxaa garab socon doona oo hadda insha allah bilaaban doona magaaladan caasimadda ota ugu daran ah oo runtii aan ammaanayo dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho reer muqdisho oo dowladnimada iyo qarannimada soomaaliyeed usoo maray culays aada u badan oon halkan uga qirayo dowladoodu in aynan siin serviceski ay xaqa u lahaayeen oo ay biyuhu ka mid yihiin oo caafimaadku ka mid yahay oo waxbarashadu ka mid tahay intaas ayagoo ah haddana canshuurta bixiya adkaysanaya oo haddana dadaalaya haddana ay ayaga oo dowladnimada darteed lagu laynayo maalin walba ama bil walba ama sanawaadkiina dhaafay oo dhan mar walba boqolaal qof la dilayay waxaan dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku ammaanayaa arintaas iyo say ugu gegsadeen ayaga oo dowladnimadii soomaaliya ee nafta u horeeyay intaasoo dhan u horeeya runtii annagu marka waxaan mar walba sheegnaa casas sixri ma wadano waan dagaal baa socda dagaalkaa socda cadowgu meeshii uu kaga aargoosan karo uu isku dayaya inu iskaga aargoosto maadaamaan dagaal wadno mar walba shacabkeenna waxaan leenahay sabirkii waa inuu jiraa waana in la digtoonaadaa waana in loo diyaargaroobaa magaaladani inay iska xorayso ee abeesooyinka ku dhex jira inay iska xorayso marka waxaan rajaynaya isbedel dadkeenna ilaahayna wuxuu yidhi in allaha laa yuayiru maa biqowm xataa yuayiru maa bianfusihim nabadgelyo dadkeennu ma helayaan ilaa ay iyagu masaska guryaha ugu jira ay dhahaan kan waa mase ha layga saaro marka waxaan rajaynayaa magaalada dowladdu waxay le iman doontaa strategy xoog badan in lala shaqeeyo ciidamada amniga iyo maamulka gobolka banaadir oo si xoog looga shaqayn doona hadii la ciidamadii joogay shaqada ku jiray oo dhan way wada xiran yihiin waa la wada xiray baarid baana ku socota si oo barshali eh, eh, ah baa wax loo soo gudbiyey haddana waa ku celinay in baaritaankaas eh, wax dhab a ah la gaaro ayaan ku celinay marka laakiin dhammaan dadkii shaqada ku jiray wayna xiran yihiin baaritaanna waa ku socdaa marka koowaad waan ka taxsiinayaa dhammaan intii ku dhimatay iyo inta ku dhaawacantayba inta ku dhimatay allah naxariisto inta ku dhaawacantayna allah u booga dhayo marka labaad qofka soomaaliga meel kasta ha ku noolaado ama laascaanood ha ku noolaado ama burca ha ku noolaado ama hargeysa ha ku noolaado ama berberi iyo boram ha ku noolaado ama muqdisho ha ku noolaado ama kismaayo iyo baydhabo iyo usamareeb iyo beledweyne ha ku noolaado iyo garwo qofka soomaaliga meel kasta oo uu joogo dhiiggiisa in si xaq daraa loo daadiyaay waa khad axmar lama aqbali karo waa qodob qodobka labaad meel kastoy joogaan dadka soomaaliyeed ee shacabka ah ayaga oon hubaysnayn oo dhagxaan wata in eh, hub iyo rasaas lala dhaco oo la laayo wax la aqbali kara maaha cid laga aqbali kara male anaan laiga aqbalayn adaan lagaa aqbalayn ku kalaan laga aqbalayn mid laga yeelaya maaha qof laga yeeli kara malaha waana ka xunnahay waxaa ii soo haray runtii dadka soomaaliyeed ee areadaas degan maamulka jooga hadda ee somalilan waxaan ugu soo jeedinayaa inay dadka la hadlaan qoriga afkiisa aan lagula hadlin laakiin loo yimaado lala hadlo si nabada waxa ay rabaan loo weydiiyo lana dejiyo weli barnaamijkeena falaqeynta ayaad la socotaan bal markan haddii aan eegno ciidamo hubaysan ayaa gudaha xalay waxay u galeen magaalada laascaanood ee gobolka sool ciidamadan ayaana habeel ahaana u abaabulan dhaqdhaqaaqyo ayaana ka bilaabmay gudaha magaalada laascaanood kuwaasi oo ay wadaan ciidamada hubaysan ee gudaha u galay laascanood xalay sidoo kale ciidamada somalilan ee ku sugan duleydka magaalada ayaa iyaguona wada dhadhaqaaq ay doonayaan in mar kale gudaha ay ugu soo galaan laascanood balse dadka gadoosan ayaa diidan in ciidamada somalilan mar kale ay dib magaalada laascanood ugu soo laabtaan weli barnaamijkeenna falanqaynta ayaad la socotaan warkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintiina kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartaayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay wiilkii yaraayoo fogaan eegoo gabya wuxuu yidhi gaddii lagu yiqiin reer gelmudug waa la soo gudub geestoodana shabaabkii baryahan waa ku gaaxsamay gabraar beena mooye ma jira guluf ka muuqda war fogaan eeg miyaanu ogayn in madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid dagaal ku baaqay warnimiyo weliba leeray barabara dambe dhalaasa baradamban unabaagan iyo dhalaasa bilaahi ku haysatane abbo abbo ma dhahdido war meel hawl u baahan hadal kuma bogsootaan la yidhi war kale maanay shabaab la dagaalankooda qolyaha weli diidan oo laakiintiya doodda wada damiirka miyaan ka lumay diinteenna wanaagsan iyo miyaysan xaqa hoos u dayin dad waaweyn oo caqlile dabbaallama odhan karnee ma daawad dhacday cuneen aryaadhaha qofaan dantiisa garahayn maraduu uga horteerow dhammaado ahaa la yidhi war madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaw oo isbitaalka ku booqday dhaawacyadii maxaas wuxuu yidhi shabaab waa ka adkaannay rafashadii u dambaysay ku jiraano hadda waxay marayaan doonayaan inay dadka shacabkaa weeraraan inta yare noo hadhayna waa sii cirbtiraynaa buu yidhi aryaadhaha rafashadaasaan ku keenay samigay cabdullana wuxuu yidhi ow neefruubad go'aanoo raafa mara dambe ku rogsaha neefruubad go'aanoo raafa mara dambe ku rogsaha war nabad lagu nagaadiye shabaab diide noloshiiye lugulkoo la dooxiyo mudday nabarragaysteene haddausa naxashka noo saaran yahay maanta nacabkiiye cidna ka soo noqon intuu midika nuuxsaayo war waxaa kaloo la yidhi dhulka intuu midkood saaran yahay oo ku dhuumanayo salka nabad la dhigo iyo ammaan taa dhowrina war waxaa kaloo la yidhi gawrac iyo dil mooye shabaab nabad ma geeyaan war wali kaalaanay nuurta jeeloowe dagaalkaaga waa naadiha nuurta jeelowe ninka nooga waa neebsaha aryaadhaha taliyaha booliiska gobolka banaadir macallin mahdi oo shacabka la warramayna wuxuu yidhi shabaab dagaalka waa looga adkaaday waxayna haddaan ku meermeeraysan rabaan inay shacabka weerarro beenbeena ku soo qaadaan oo qaraxyo u geestaane oo degnaan dheeraad ah muujiyeen shacabka gobolka banaadir war macalin mahdi wuxuu intaa ku daray dadka muqdisho jooga shabaab waxay u yaqaanaan gaalo marka shacabka muqdisho waxaa waajib ku ah inay amnigooda ka shaqeeyaan ay soo sheegaan waxay arkaan war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh oo shir golaha wasiirada wuxuu yidhi waxaan farayaa dhammaan wasaaradaha hadda wixii ka dambeeya looma dulqaadan doono in samanaarada iyo shirarka wasaaradaha lagu qabto dalka dibaddiisa wixii shaqa iyo wixii shiraba in dalka dalka gudihiisa lagu qabto wargolaha wasiiradu waxay ansixiyeen laba xeer oo muhiim ah oo kala ah hindise sharciyaadka aqoonsiga dadweynaha iyo hindisa sharciyaadka hay nabad nabadsugidda war hadda qof dambeoon aqoonsi lahayni dhulka marmari maayo miyaa la leeyahay war waxaa la yidhi qofaan daata lahayn oo dawladdii xukumaysay u diiwaan gashanayn soo noqon maayo wah dadka dhan askaraalla ku waalaay warmadayo askartaada maaqaana waxaa hore loo yidhi ummaddaan asal raac lahayn dalkan cid ilaashanayn aqoonsiya kaar lahayn adduunkay ka reeban tahay gabooso waxaa kaloo la yidhi ummad waliba aayaheeda inay garaato iyada le kalamaanay irita hortiya ah oo dhikoy mas afeef dhikoy waryaada kalamaanay soomaloo ka weynaatay welweli iyo dhibaati iyo weerari iyo colaad iyo xabad laysku wareemo waagahaan arki doonno weynaha garanaaye waaxidkeennaan tuugno warbashaar waddaniya waxaa kaloo la yidhi dhammaan inaan hagaagniyo haddaan horumar doonayno waa inaan heshiinnaa innagu ugu horrayntiiye oo hadaf cad aan yeelanniyo hiigsi nololeede hawna wada wadajir aan ugu kacno hagartadayna kalamaanee waxaa idin dhihi lahay soomaaliyoo isku toosan oo qalbigood isku furan saa dirkay wee'na tuso warnamiyow hoogga oo dhowe annan hunsulka dhowe haasidnimuwa ah. ino la heliyoona meelika jarta war aniguna waxaa intaa ku sii dari lahaa soomaaliyay wadajir baa wacnaan lagu gaarayaa waddada loo mari karana waxaa weeyaan midnimo walaal isku kaashadoo wanaagga u hiiliye si loo helo horumar weyn weliba waareen dhammaan wadiiqada toosan iyo intaad sama weheshataan wadaagtaan nabad nabadgelyada shabaabkana weerartaan waday geediga wadaay dalabo waxaa kaloo la yidhi wadajir bay laba gacmood wax ku qaban karaane aan isweeshano wada jirno waxaa kaloo la yidhi dadku wuxuu walaal yahay ama waalid leeyahay ama wax isu tarayaa waayaha adduunyadu intay soo wajahayaan wartaasha allaha u naxariistay abwaan cabdiidan hadda ka hor wuxuu yidhi war nin sugayo shaygii ka yari wow waxboo kale eh intaan wehelmadoontii la tegin walaaxi ii noole saakaba maxaa iiga wacan waagu ii beriyi warnimayow idinkoos wareerinin wadarteenoo wanaagga ilaahalin iyo inaan wada jiraan wax ku noqon karraa wax ku noqon karaa inaan wada jiraan wax ku noqon karaa walaalayaalo waxaa kaloo la yidhi ninkii walaaloo ku yidha walaal uroonaa la yidhaa war kalemaaray war mahaysaane xaaladda magaalada laascaanood way kacsan tahay baa la yidhi ciidamada somalilan iyo shacab hubaysanna dagaal baa ku dhex maraa la leeyahay ugu dambayntiina ciidanku magaalada waa iskaga baxeen baa la yidhi war sarkaal u hadlay milatariga somalilan ee laascaanood wuxuu yidhi ninkii dhintay laba askariyo ku eedaysan waan u qabannay waana xidhan yihiin sharcigaana la horgeyn doonaa magaaladana markii shilka arrinkaasi dhacay kadib markii dad caraysan oo hubaysanay nagu soo yaaceen si aanu khasaaruhu u badan baan ciidamada xeryahoodii ku celinnay wuxuuna ugu baaqay shacabka laascaanood inay xaaladda dejiyaan oo aysan ka qayb qaadan wax nabadgelyada waxyeelaya warkalamaanay war ma haysaane madaxweyne siciiddani doorasho qof iyo coduhu u qumay sanaadiiqdii diiwaangelintana baabuur tignikaahu ku rartoo boosaasuu kala dagaal la yidhi hayehe ama waa lay dooran ama daadku ciqaadiye miyuu yidhi war sanduuqa diiwaangelinta tiknikili saareedeleta eh? ilii bugdayka bikaasoy maahahe warwarka waa dhabjidiine diiwaangelintu boosaasay ka bilaabatay baa layidhi madasha isbedel doonka puntland siyaasiyiin la baxdana waxay yidhaahdeen madaxweyne deni doorasho uma jeedee boobuu u socdaa ama muddo kororsi wax la aqbali karana maahan waxaana muhiima in dastuurka iyo xeerarka puntland u yaalla la dhowro waraasadiyaanoo boosaaso ka hadlin wuxuu yidhi madaxweyne siciideni bishiikiyaa meeshii hubku culus ulu soo aaday boosaaso laascaanood hala aado doorasho uma socdee warnamiyo war mahaytana madawiine lafta gareen oo koonfur galbeed reedanka nagadii weliba edhay reer koonfur galbeed oo madaxda qarankaasiinku wajahan wakhti dhow welinan ka horreeya madawiinaha jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka baydhow weliba kafuruma doona shirka reedan heliisinta dadkanoo aragta beddelan welibaan iska kuwaana miiska wada do'aahowka walkastana weliba filaana inuu hadalka dhamaadano war humow lukuwaayi meelika dhiida war kalemaanay waxaa la yidhi jacburgadaya anigoo yar baan caaqil ku ahaaye weligayba waa tirina daba dabadheere balaan soo fataho maanta waad ku cayilaysaane ma mucaaradee dawladu waan yara dhaliilaaye runtoo laysku sheegaana waa cay fadeexadahe ha yeesheese been lama rabee wayscasilayaaye mana rabo in laysoo xidhoo waan cabsanayaaye haddii lay qasbaayana xabsiga wayska gelayaaye bal ogaada maalmahan caqligu way rafanaya guda wariya lafta garensaas meerna beentu isku dhaaf fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna falanqaynta wararka o ad kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho kulankan xiga nabadgelyo